بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاabه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى النوع الثاني الحسن حديث waxaan soo haynay kitaabka اkhtisaaru culuumi الxadiiث lilxaafiظ ibni kaثيir raximah waxaan soo dhaafnay ama aan ka soo hadalnay aلصaxiix anwaacda xadiidka saddex uu qeybiyey صaxiix iyo xasan iyo daciif صaxiixii mabaaxiftiisii ayaan ka baxnay halkan wuxuu ka gelayaa alxasan mabaaxith اlxadiiث اlxasan whuwa fi الاxtijaaji bihi kaالصaxiixi cinda اljumhuur xukunkiisuu ka bilaabay wa huwa xadiidka xasanka ah fi اlاxtijaaji xujaysi bihi bilxasani la xujaystaa kaالصaxiixi صaxiixi oo kale weeyaan cinda اljumhuuri culamada badankooda agtooda xukunka marka xadiidka xasanka ah wuxuu ka mid yahay min qismi اlmaqbuul qaybaha la aqbalo ee la xujaysto ayuu ka mid yahay taasuu ka bilaabay marka inta uunan tacriifkiisa gelin xukunkiisuu ka bilaabay uu sheegay markaa wuxuu yidhi wahuwa xasanku fi اlاxtijaaji bihi xujaysiga isaga la xujaysanayo ka saxiixi oo kale weeyaan cinda اljumhuur sida saxiixa loo xujaysto iyo xasankana loo xujaystaa wa hada الnowcu noocan lamaa kaana markuu ahaaday wasadan mid u dhaxeeyo bayna asaxiixi waadaciifi saxiixa iyo daciifka mid u dhaxeeya markuu ahaaday fii nadari الnaadiri qofka fiirinayo fiirmadiisa laa fii nafsi اlmri xaqiiqada maya sidaas maaha laa fii nafsi اlmri sida amarku uu yahay may yani sida amarku uu yahay de waa kala saas maaha ayb casura waxau yidhi markaa sidaa markuu xaalku yahay oo xadiidkii xasanka ahaa uu yahay xadiid u dhaxeeya saxiix iyo daciif sida qofka naadirkee wax eegaaya fiirmadiisa marka la fiiriyo ee xaqiiqadu sidaas aynan ahayne casura waxaa cuslaaday altacbiiru canhu in xaggiisa laga cabiro oo in yani la qeexo oo la cabiro oo xaggiisa yani tacriif daabid loo sameeyaba adkaatay casura waxaa cuslaaday altacbiiru cabiritaan canhu xasanka la cabira xaggiisa wa dabduhu iyo xasanka dabdintiisa ayaa cuslaatay calaa kaiirin in badan korkooda ayay ku cuslaatay min ahli haadihi الsinaacati sinaacadan xadiidkaa dadkiis dadkeeda ah wadaalika kaagaasina wuxuu ku dhacay liannahu amrun waa arin nisbiyun oo nisbi ah shay-un shay yanqadixu dhaawac maayo cinda alxaafidi xaafidka agtiisa rubamaa waxaa la arkaa taqsuru cibaaratuhu cibaaradiisu inay gaabato canhu shayga xaggiisa ay ka gaabato waxaa laga yaabaa ninkan xaafidka mujtahidka xadiidkaanuna wax ku arkay oo uunan ku gaari karin saxiixii cabir markii la yidhaahdana inay ku adkaato inuu cabiro ayb culaysoo marka ka muujina waqad tajashama waxaa isku kallifay kaiirun in badan oo minhum culimmada ka mida xadiidka xaddahu ayay isku kallifeen tacriifkiisa xad bimacna tacriif weyaan waqad tajashama kaiirun in badan wuxuu isku kallifay oo minhum culamaau lxadiid ka mida ah, xaddahu ay tacriifahu xadiidka xasanka tacriifintiisa faqaala alkhaaabiyu marka tacriifaadkii uu bilaabayaa hadda faqaala alkhaaabiyu alimaam alkhaaabi abu sulaymaan xamed alkhaaabi saaxibu macaalim sunan weeyaane waxa uu yidhi huwa xasanku maa xadiid weeyaan curifa la gartay makhrajuhu meesha uu ka soo baxay baxayo washtuhira ay caam baxee la caan bixiyey rijaaluhu raggiisana la caam bixiyey ayb sidaasuu yidhi nacam qaala waxa uu yidhi khaaabi wa calayhi madaaru akar اlxadiid tacriifka intaas hore waaye intaan dambe waa iska kashfi wa calayhi xasanka korkiisa madaaru akar اlxadiid axaadiidta badankood meesha ay ku wareegto weeyaan wa huwa aladii waa midka yaqbaluhu ou aqbalayo akharu اlculamaa culimada badankooda ay aqbalaan wayastacmiluhu ou ku camal falo ou isticmaalo caamatu اlfuqahaa fuqahada badankoodna ay isticmaalaan awalan tacriifkan khadaabiya iska leh waxa uu tacriifinayana waa xadiidka xasanka ah hadalkaanna wuxuu ku yaallaa macaalimu sunanka kitaabkiisa abu daawuudka uu ku sharxayo macaalimu sunanka ayuu hadalkan ku dhigay markaas uu xasanka sidaan u tacriifinayana saxiixuu soo tacriifiyey daciifkii buu tacriifiyey xasankiina waa tacriifiyey markaan sidaa leeyahay waxaan u jeedaa ictiraafka soo socdo waarid ma noqonaayo ayb lanna khaaabi saxiixuuna waa tacriifiyey xasankiina waa tacriifiyey culamada qaar baa waxay ku leeyihiin hadalkan tacriifkan haddii la qaato oo la yidhaahdo maa curifa makhrajuhu xadiidkan la yaqaano meeshuu ka soo baxay washtuhira rijaaluhu raggiisuna ay caan baxeen ee saxiixaba sidaas waaye haddii la yidhaahdo qaar baasaa dhahay xadiidka صaxiixaba makrajkiisana waa la yaqaanaa rijaashiisuna waa mashhuuriin xadkana yani waxaa laga rabaa shayga haddii tacriif haddii la joogo waa waxa qayba shaygan qaybaha kale wuxuu uga soocmaya in la sheego ayb markaa waxay yidhaahdeen maa curifa makrajuhu washtuhira rijaaluhu صaxiixaba waa yahay bal daciifka xataa waa yahay marka waxaa la leeya may sidaas maaha khaaabi saxiixiina waa soo sheegay xasankiina waa gaara u tacriifiyey washtuhira rijaalu hudan baa marka waxaa laga wadaa rijaashiisa way caam baxeenoo waa la caam bixiyey laakiin laa ka saxiixi ayaa ku jirta meesha sida rijaasha saxiixa xadiidka saxiixa rijaashiisu sida ay ugu caam baxeen dabdiga iyo xifdiga siday ugu caam baxeen kuwaan uma caanbaxsana warkaasna waxaan ka fahmaynaa ee saxiixiibuuba tacriifiyeyba saxiixii ayuuba sheegayba ayb ibnu rushayd alfihri ictiraad buu keenay wuxuu yihi abulfatx alyacmuri siduu ka sheegay abulfatx alyacmuri tirmidigu sharxay kitaab aan dhammaystirnayn oo tirmidi uu ku sharxa ayuu leeyahay kitaabkaa marka fii sharxi tirmidi ayuu wuxuu ku sheegay abulfatxi alyacmuri ibnu sayid innaas ibnu rushayd alfihri bu wuxuu ka sheegay hadalkan ayb oo ibnu rushayd wuxuu tilmaamay waxaan arkay buu yidhi alxaafid abu caliy aljayaani alxaafid abu caliy aljayaani ayaa fartiisa waxaan ku arkay buu yidhi inuu yidhi maa curifa makhrajuhu wastaqara xaaluhu washtuhira rijaaluhu ma aha wastaqara xaaluhu markaasuu ibnu rushayd yidhi wa ana bikhadi aljayaani caarifun farta abu caliyin aljayaanina waa aqaanaa buu yidhi laakiin xaafidku wuxuu ku jawaabay wastaqara xaaluhu tacriifna ma ahane macno weynna ma soo ziyaadinaysee nusakha macaalimu sunanka ee hadalkan uu ku yaalla muctamadka ah ee ibnu xajar uu wariyey ee ibnu xajar uu wariyey yaa waxaa ku taallo maa curifa makhrajuhu washtuhira rijaaluhu wastaqara ma aha marka wastaqara xaaluhu sax maaha ayb <clears throat> marka hadalkaas ictiraadkaas uu keenay ibnu hushayd alfihri uu leeyahay eh, abu caliin iljayaani baa wuxuu yidhi maa curifa makhrajuhu wastaqara xaaluhu wax jira maaha waxaa ka xoog badan middan lanna macaalimu sunanka nusakdiisa muctamadka ah waxaa ku taalla washtuhira rijaaluhu lanna ictiraad waxay u tahay maa curifa makhrajuhu wastaqara xaaluhu haddii la yidhaah de istaqara xaaluhu wax tacriifa ma keenaysa laakiin washtuhira rijaaluhu tacriif bay keenaysaa oo rijaashiisii maxay ku caanbaxeen dabdi iyo xifdi laakiin sida rijaasha saxiix oo kale ma gaarin khadaabi intaasuu ka wada intaa ma la fahmayna ayb وعalayhi madaaru أkثar الxadiiثi wahuwa اladii yaqbalhu أkثar الculamaaءi wayastacmilhu caamaة الfuqahاء intaas waa iska kaash kashfi hadda tacriifku intaas horowa qultu ibnu kaiir wuxuu leeyahay qultu waxaan idhi fain kaana almucarifu waxa wax tacriifinaya haddii uu yahay huwa qowlahu qowlkiisu hadduu yahay maa curifa makhrajuhu washtuhira rijaaluhu intaas hadday tahay waxa wax tacriifinaayo falxadiidu saxiixu kadalika xadiidka saxeixda sidaas waaye oo makrajkiisana waa la yaqaanaa rijaashiisuna waa caan baxeen bal iskaba dhaafay daciifu daciifkuna kadalika sidaas waay ah. oo makrajkiisa waa la yaqaanaa rijaashiisana waa la yaqaan ayb wain kaana haddii uu yahay waxa wax tacriifinaayana wain kaana baqiyatu اlkalaami hadalka inta kale haddii ay tahay min tamaami اlxaddi tacriifka dhammaystirkiisu hadii ay haddii uu yahay falaysa haadaa kanu ma ahan alladii dakarahu uu sheegay musallaman lahu mid loo sallimaayo ana akara alxadiidi xadiidka badankiis min qabiili اlxisaan axaadiidtu xasanay u badan tahay war musallama ma aha walaa huwa aladii xasanku inuu yahayna ma loo sallimaayo midka yaqbaluhu ou aqbalayo akaru lculamaa'i culamada badankood ay aqbalayaan wayastacmiluhu ou ku camalfalayo caamatu اlfuqahaa fuqahada badankood hadalkaa marka wuxuu leeyahay haddii tacriifka inta dambe uu yahayna intaa dambe musallam ma aha inta inta hore hadday tahayna ee saxiixa iyo daciifkuba waa yihiin maa curifa makhrajuhu washtihira rijaaluhu laakiin waa ka jawaabin ictiraafkaas lianna abu sulaymaan alkhataabi saxiixii buu tacriifiyey xasankii buu ku garab dhigay daciifkii buu tacriifiyey washtuhiradan marka sidii saxiixa darajadii saxiixa aan gaaraynin ayaa laga wadaa ayb saasaana marka ay a'imo badanba ay tilmaameen ayb oo alxaafid abu saciid alcalaa'i khaliil ibnu kiikandi alcalaa'i ayaa wuxuu yidhi inamaa yatawajahu اlictiraadu cala alkhaطaabiyi annahu low kaana carafa biاlxasani faqad ictiraadkaani wuxuu noqon lahaa mid wajiih ah oo macquul ah haddii khaطaabi ou xasanka keliya tacriifin lahaa ama waqad carafa bisaxiixi awalan uma carafa bilxasani fayatacayanu xamlu kalaamihi waxaa waajib noqonaysa hadalkiisa in lagu xambaaro calaa annahu araada biqowlihi maa curifa makhrajuhu washtuhira rijaaluhu maa lam yabluq darajata asaxiixi sidaa in lagu xambaaro tacriifku waa sidaa muxuu ujeedaa laakiin maa lam yabluq waxaan gaarin darajata asaxiix ayb bayquuni waana sidaas kale waa ka dhahaya wgadad rijaaluhu laa ka saxiix ishtaharad wاlxasan اlmacruufu طurqا wagadat rijaaluhu laa ka saxiix ishtaharad midka khaaabina kaas le waa uu sheegaya wayucrafu hada min majmuuci kalaami hadalkan in ujeedana waxaa laga fahmaa warkiisa marka laysu geeyo aطraafta warkiisa ayb intaa ma la gartay meeshaan ilaa meeshaan soconaya ma la fahmayna qaala ibnu salaax ibnu salaax waxa uu yidhi waruwinaa can الtirmidiyi kitaabka xooga adeegiis waa ka bixi doonaa mabaaxiftan saxiixa ee xasanka xooga ugu yar adag marka dambe wax yar yar unbuu ka dhigi doonaa <clears throat> intaa markaa loo dul qaato qaala ibnu salaax ibnu salaax waxa uu yidhi waruwinaa can الtirmidiyi waxaana looga soo wariyey tirmidi annahu yuriidu biاlxasani xasanka inuu ula jeedo isagu anlaa yakuuna inuunan ahaanaynin fii isnaadihi isnaadkiisa man axad yutahamu bilkadibi been lagu tuhmo walaa yakuuna uunan ahaanaynin xadiidan xadiid xadiidka oo shaadan shaad ah wayurwaa in la warinaayo min hayri wajhin wej wax ka badan naxwu daalika sidaadaas oo kale lagu warinaayo meeshaan waxuu rabaa tacriif labaad inuu sheego tacriifkii khidaabi waa ka soo baxnay tirmidina xadiidka xasankaa ayuu tacriif u yeelay sideebuu marka tirmidi ku tacriifinana wuxuu ku tacriifinayaa xadiidka xasanka waxaa la yidhaha buu leeyahay alxadiiu alladii fii isnaad waa xadiidka alladii laa yakuunu fii isnaadihi xadiidka isnaadkiisu uunan ahaanaynin man yutahamu bilkadib qof been lagu tuumo walaa yakuunu shaadan walaa yakuunu xadiian shaadan xadiid shaada aan ahaanaynin wayurwaa min gayri wajhin hal wej wax ka badanna dhowr dariiqna ku imaanayo marka duruqdaa marka laysu geeyo xasan ayaa kasoo baxayo ayb marka tirmidi wuxuu leeyahay xasan waxaa la yidhaahdaa xadiidka dacfi un uu ku jiro xadiidka dacfi un uu ku jiro laakiin aan dacfigiisu gaaraynin qof mutahama aanu ku jirin shaad aan ahayn cillo weyn aynan ka muuqanin xadiidka sidaasoo kale markuu dariiq kale ku yimaado oo mid saddexaad ku yimaado oo sidaasoo kale ah xasan baa ka soo baxaya marka laysu geegeeyo tacriifkii tirmidina kaasuu ka dhigay meeshaan laakiin si aan uga badbaadno ama aan u fahmo ictiraadaadka kale sida laftirkiisa bushi baa lagu keeni doonaa bushigaa marka si uga badbaadno waxaa la rabaa in la fahmo tirmidi waxa uu tacriifinayo horta waa nooc xasanka ka mida ah. sidaa hadda sii qabso waxa uu tirmidi tacriifinayo waa nooc xadiidka xasanka ka mida ah. isaga laftirkiisaana saas tilmaamay oo kitaabkiisa cilalkuu ku tilmaamay ayb oo marka hadalkiisa la muraajaceeyo sidaasaa ka soo baxaysa ayb ayb marka wuxuu leeyahay ayb oo tirmidi isaga wuxuu yidhi wamaa qulnaa sidaanu yidhi tirmidi wamaa qulnaa fii kitaabina wixii aan dhahno kitaabkeennan oo sunanka dhexdiisa aan ku dhahno xadiidun xasanun fa inamaa aradnaa bihi waxaan kala jeednaa xasanun isnaaduhu cindanaa xadiidka isnaadkiisu waa xasan agteenna id kullu xadiidin yurwaa min gayri wajhin xadiid kasta oo wej wax ka badan lagu wariyo walaa yakunu shaadan walaysa fiihi man yutahamu bilkadib ayaan ujeednaa buu yihi xadiidka xasanka ayb xasanku waxaan ujeednaa kaas saasuu tirmidi sunankiisa ama yani uu ku sheegayo cilalka ayb cilalu sagiirka marka markuu leeyahay wamaa qulnaa fii kitaabina markuu leeyahay tacriif khaas uu ka hadlaa marka tacriif khaas abuu ah ka hadlaa wixii kitaabkeenna ku jiro oo aan xasanuun bis dhahno waxaan u jeednaa buu ilahay uu ka wadnaa xadiid laba dariiq saddex dariiq afar dariiq ku imaanayo oo kale matnigu waa isku mid laakiin dhowr dariiq dhowr sanaduu ku imaanayaa sanad walbaana de qof mutahama kuma jiro shaad ma aha dacfi khafiif ahaa ku jiro duruqdaa markay iskabaan ayaan xasan ka wadnaa ayb marka idaa waxa uu tacriifinaya alimaamu tirmidi waa nooc xasankii ka mid a ah weliba xasanka uu tacriifinayo waa xasanun liayrihi waa xasanun ligayrihi ee xasanun lidaatihi ma aha ayb wa haadaa in kaana wa haadaa kan hadalkaani in kaana haddii uu yahay qad ruwiya can اtirmidiyi tirmidi haddii laga wariyey annahu qaalahu inuu yidhi fafii ayi kitaabin lahu qaalahu kitaabkeebuu ku yidhi oo tirmidi uu leeyahay ibnu salax baa dhahay hadalkan marka waa ariib ibnu salax waa ka fakateen tirmidi warkaa waa yidhi waana leeyahay cilalkoona ku yidhi cilalka ayuuna ku yidhi oo sunanka ka mida whada in kaana qad ruwiya can اtirmidiy haddii laga wariyey anahu qaalahu inuu yidhi fafii ayi kitaabin lahu qaalahu kitaabkee atirmidi uu leeyahay uu ku yidhi warkaan waayna isnaaduhu canhu aawa isnaadka loogaga warinayo wain kaana fihima min isilaaxihi haddii isagu ounan dhihin laakiin isdilaaxiisa laga fahmay fii kitaabihi aljaamici kitaabkiisa jaamica dhexdiisa falaysa dalika bisaxiixin warkaas saxiix maaha buu yidhi fainahu yaquulu maxaa yeele tirmidi wuxuu yidhaahdaa fii kaiirin min alaxaadiidi axaadiid fara badan dhexdooda wuxuu ka yidhaahdaa hada xadiiun xasanun gariibun fiiri markaa ictiraadkiisa isku day inaa fahamto ibnu salax laa nacrifuhu ila min hada alwajhi isaga marka laba maad buu haystaa wuxuu leeyahay tirmidi baa waxaa ka soo naqliseen oad ka sheegteen inuu leeyahay xadiidka xasankaa waxaa la yidhaahdaa xadiidka dhowr dariiq ku imaado oo dariiq walbaana qof mutahama iyo ka nabadgalay iyo yacnii shuduud ka nabadgalay xadiidkan majmuucu duruqiisaas baa xasan lagu dhahaa mar laba ictiraaduu keenayoo xaggee buu ku yidhi buu yidhi tirmidi warkan waa laga jawaabayo cilalu sagiirkuu ku yidhi yaa hadal kaloo keenayo haddii tirmidi laga fahmayo yidhi warkiisa waxaa jira axaadiid tirmidi oo intuu xasan ku xukumo haddana uu hariibun daba dhigo xasanun saxiixun hariibun laa nacrifuhu ilaa min hada lwajhi hariib marka maxay ku tuseen inaan dhuruq jirin soo maaha hariib marka la yidhahdo hawl dariiq inaynan dhuruq jirinaa laga fahma xasankiina waxaad tidhaahdeen wayurwaa min hayri wejhina soo sheegteen meeshaana hariibna waa sheegay xasanna waa sheegay say isu raacayaan labadaas marka iyadana laga jawaab marka waxaa lagu jawaabay tirmidi marka uu xasanun keliya u dhahaayo waxaa laga hadlaya waxay tahay marka uu fii sunanihi markuu ku yidhaha hada xadiiثun xasan bis tacriifkan tirmidi laga wariye oo laga sheegay waa marka uu xasanun bis ku gaabsado ila isagaaba saas yidhi ayb oo waxa uu yidhi isilaaxiisa wamaa qulnaa fii kitaabina xadiiثun xasanun bis wixii aan dhahno idan tirmidi marka hadallo badan buu leeyahy mar wuxuu dhahaya xadiiثun xasan mar wuxuu leeyahy xadiiثun xasanun صaxiix mar wuxuu leeyahy xadiiثun xasanun صaxiixun gariibun laa nacrifu ila min hada اlwajhi tacriifkan annaga hadda marka tirmidi aan ka soo guurinay oo yani tirmidi qaala bnu salaax waruwina can tirmidiy uu leeyahay hal nooc oo noocyadaas waay bis wax u tacriifina noocaasna waa maxay waa midka uu xasanun bis ku daayo ee ibnu salaax ictiraadkiisa feeri bal hada xadiidun xasan hariibun buu ku daray ee isaga marka xasanun hariibun markuu dhaho maba ahanba tacriifkan waaba ka baxayba waxaa tirmidi uu tacriifinaayo waa marka uu yihaa xadiidun xasan bis hadduu saxiix ku daro iyo hadduu qariib ku daro midna tacriifkan uma yaallo ictiraad lagu keeni karana ma aha ayb waa ku celina yacni sunanka dhexdiisa tirmidi tacriifkan hore oon leenahay anlaa yakuuna fii isnaadihi man yutahamu bilkadib walaa yakuunu xadiidan shaadan wayurwa min gayri wajhin naxwi dalika muxuu ku dhacaana tacriifkan wuxuu ku dhacayaa wixii tirmidi fii sunanihi uu ku yidhaha xadiidun xasan bis oo ayna wax kale la soconin haddii marka ibnu salaax ou keeno tirmidi oo xadiidun xasan ku gaabsaday xadiidkaasna duruq badan aan ku imaanin oo hal dariiq bis ku yimid ictiraadkiisu saxuu noqona laakiin haddii uu keeno xasanun gariib miduu daba dhigay iyo saxiix miduu daba dhawaado loo keeno ee kaamada ahaynba kii la tacriifinaya mafhuum ayb ibnu xajara arrinkan marka sida ictiraad ka daaweeye nusat nadarka iyo nukadka nukad calaa kitaab ibni salaax iyo wakama labadan marka middan midda uu leeyahay kitaabkeebuu ku yidhin waa laga jawaabay middan dambena waa laga jawaabay qaala shaykhu abu cumr ibnu salaax raximah اllah waxa uu yidhi wa qaala bacdu lmutaahiriin mutaakhiriinta qaarkood waxay dhaheen ibnuljawsi u jeedaa mutaakhirkaas alxadiidu aladii fiihi dacfun xadiidku uu ku sugan yahay dacfi dacfiga oo qariibun dhow dacfiga oo muxtamalun la qaadan karo huwa alxadiidu alxasan waa xadiidka xasanka kaas wa wayasluxu waana u suubadaa alcamalu bihi in lagu camal falo ibnuljawsi tacriifka uu xasanka ku tacriifinayo jaamic ma aha leanna wuxuu yidhi alxadiidu aladi fiihi dacfun qariib dacfiga qariibka maxaa ah xadiidka xasankaa marka wuxuu u wadaa dacfi qariiba haddii uu jiro walow dariiq labaad ama saddexaad oo lagu kababay waynan jirine isagoo dacfigiisa ku jiro xasan u yahay xoogaa taasna waa laga fiican yahay uma qaala shaykhu abu cumar ibnu salaax waxa uu yidhi wa kullu haada kan dhammaantiis tacriifkii tirmidi kii khaaabi midkan ibnuljawsi wa kullu haada kan dhammaantiis mustabhamun waa mid aan waxba laga garanaynin mustabhamun waa mid marka ibhaam uu ku jira iyo garasho la-aan laa yashfii aan daaweyneynin alhaliila midka yacnii eh, maxaa idin dhigan idinka laa yashfii ma idin dhigan wa kullu haadaa kan dhammaantiis mustabhamun weeyaan mid aan mid ibhaam oo ku jiro oo aan la garanaynin way laa yashfii ma daaweynayo alkhaliila qofka yani eh, yacni jiran ama qofka haraadan qofka haraadsan ma daaweynayo oo haraad ka bixin maayo walaysa fii ma dakarahu tirmidiy wuxuu tirmidi ou sheegay dhexdiisana ma ahaanin waalkhaaabiyu khaaabi wuxuu ou sheegayna ma ma ahaanin wax yafsilu ka soocaayo alxasana xadiidka xasanka soocaayo can isaxiixi ka soocaya male warkii tirmidi iyo warkii khadaabi wax xasanka saxiixa ka soocaya male buu leeyahay waqad amcantu nadara fiirmada ayaan ku daa'im yeelay fii daalika kaagaas walbaxda iyo baxdiga baaritaanka fatanaqaxa lii aniga waxaa ii saafi garoobay watabaxa waxaa caddaaday ana alxadiida alxasana qismaani xadiidka xasanka waa laba qaybood axaduhumaa qaybka koowaad alladii waa xadiidka laa yakhluu rijaalu isnaadihi isnaadkiisa rijaashiisu aynan ka marnaanaynin min mastuurin qof mastuur ah mastuurna waxaa la yidhaha majhuululxaalka uu keeni doonaa waa qof ay laba qof ama saddex qof ka wariyeen laakiin cadaaladiisa jarxi iyo tacdiil midna aan loo haynin laba ama saddexna way ka wariyeen qofkaasaa mastuur la yidhaha alladii xadiidka weeyaan laa yakluu ounan ka khaalian noqonaynin ounan ka marnaanaynin rijaalu isnaadihi isnaadkiisa rijaashiisa min mastuurin qof mastuura ah, majhuululxaal mastuurka oo lam tataxaqaq aynan yacni xaqiiqoobin ahliyatuhu ahliyadiisa yani cadaaladii yani cadaaladiisa iyo dabdigiisa iyo waxyaabaha hayra annahu laakiinse isagu laysa mugafalan mid dhoohan ma aha kaiira alkhaa'i gefkiisu uu badan yahay aan ahayn walaa huwa ma ahan mutahamun mid lagu tuhlagu tuhmo bilkadibi been mutahamna maaha wayakuunu matnu اlxadiidi xadiidka matnigiisuna wuxuu ahaanayaa qad ruwiya in la wariyey miluhu isagoo kale ow naxwuhu ama wax lamida min wajhin aakhara dariiq kale fayakhruju bidalika dariiqaabu kaas werintaa dariiq kale lagu wariyey buu uga baxayaa can kownihi shaadan ow munkaran shaad iyo munkar inuu ahaado uma qaala markaa wuxuu yidhi wa kalaamu tirmidiyi tirmidi warkiisa calaa hada alqismi qaybkan ayaa yutanazalu la dejinayaa waa tirmidi intu sheegay waa intaan waxa uu sheegay so intaan un maaha ayb <clears throat> taariiftan marka kii tirmidi uu sheegayey noocan marka maxaa la yidhaha xasanun ligayrihi lanna xadiidku xasan buu noqday ligayrihi buu ku noqday laa lidaatihi iskiis xasan uma noqonin oo maalan xadiidtaas soo arooray sanadkii aad fiirisay waxaa ku jira nin saywilxifdi xifdigiisu uu xun yahay isla xadiidkii baad aragtay sanad kale ku yimid nin kale waxaa ku jira majhuululxaal ah isla xadiidkii dariiq saddexaad uu ku yimid nin kaleo daciif lagu sheegay ama lagu sheegay yacni lxifdi kale oo layiri sayi-ulxifdi nin la yidhi baa ku jiro saddexdaa dhuruq isku keen xadiidkii hal hal dariiq markaan u fiirino waa daciif soomaa marka laysu geeyo laakiin waa xasan xasankaas marka laa lidaatihi laakiin bal ligayrihi waay mid kastaa kayrkiisau ku noqdo xasan ee keligiis ma uunan noqdeen xadiid xasan ah ayb hadalkii tirmidina intaa unbuu ahaa ayb qultu ibnu kaiir wuxuu yihi laa yumkinu ma suurtoobayso tanziiluhu in la dejiyo kalaamkii tirmidi in hadalkan <clears throat> tacriifkan ama qismigan lagu dejiyaa ma suurtoobayso limaa dakarnaahu canhu wixi aan xaggiisa ka sheegnay wixii tirmidi laga sheegay maxay ahaayeen xasanun gariibun laa nacrifuhu ila min hada alwajhi ayuu dhahaadi buu daba joogaa ibnu kaiir laakiin ictiraadkii laga jawaab ibnu xajar iyo a'immadu way ka soo jawaabeen midkaa yani xasanka tirmidi warkiisa ku jiray maba ahanba midka xasanun ariib ou dhaha maba ahaane waa xasan keliya midka layidha annagana kaas waaye waxa aan tacriifinayno xasan keligiis aan tacriifinaynaaye xasanun hariib isla tacriifin mayno ayb <clears throat> meeshaas marka intaana ka baxin waxaan rabaa daabidka muxuu yahay xadiid hadda waxaan soo marnay xadiidkan dacfi baa ku jiro dariiq kale ku soo arooray waa la kabay xasanuu noqday xadiidka la kabi karo ama in la kabaaba ay bannaan tahay xasan gaari karo daabit ma u yeeli kartaa waa maxay xadiidka aqbali karo in la kabo oo xasan sidaa ku gaari karo ibnu xajar anukat calaa kitaab ibni salaax waxa uu yidhi altaxriiru fii ma yasluxu an yakuuna jaabiran marka la taxriiriyo waxaa weyn anahu yurjacu ila alixtimaali fii طarafay اlqabuuli wاraddi waxaa la fiirinaa xadiidka la kabi karo iyo kaan la kabi karin baan rabnaa inaan kala bixino midka la kabi karo waa midka xadiidku qabuul iyo raddi buu leeyahay sooma waa la sifaad lagu aqbalo iyo sifaad lagu radiyo ayuu yeelan karaa ayb xadiidka ixtimaaladiisu ay siman yihiin ixtimaalkii lagu radin lahaa iyo ixtimaalkii lagu aqbali lahaabaa siman ninkaan waa ijtihaadaa soo maha xadiidkan waa saxiix waa xasan waa daciif waa ijtihaad ijtihaaduu ku imaadaa ninkaan markuu xadiidka fiiriyo xadiidka uu isdhihi karo allay ixtimaalkiisa inaan la aqbalin ah oo la radiyo iyo ixtimaalkiisa in la aqbalo markay eg yihiin xadiidka oy siman yihiin markaas ayaa la kabi karaa kabma ogoli karaa laakiin ixtimaalkii radintu hadduu badan yahay oo ixtimaalkii qabuulku yar yahay ee kaas lama kaba waa laga tegaan ma fahamtee meeshaa marka maalan xadiidka uu ku jiro majhuululxaal nin sayulxifdi xadiid baa sanadkiisaad fiirisay layt bn abi sulaymaa ku jira maalan markaad fiirisay layt bn abi sulaym waa sayulxifdi xadiidkan marka ixtimaalkii aad ku aqbali lahayd iyo ixtimaalkii aad ku radin lahayd ba islaeg yihiinaan leanna ninkaan xifdigiisaa xun markii lagu yidhi ee xifdigiisa xun waa dhici kartaa soomaa inuu saxo inuu gafana waa dhici kartaa soo soomaa waa sinaadeen ixtimaalka kanoo kale marka hadduu dariiq kala yimaado qabuulkii baa kuu rajaxnaanayo xasan buu noqon karaa laakiin haddii ixtimaalu raddi oo xoog badnaa ka waran maalan xadiidkan sanadkiisa kadaabaa ku jiro nin kadaab abaa ah ku jiro ama sanadkiisi waxaa ku jira xadiidka nin majhuululcayn ah ama xadiidkii sanadkiisa waxaa ku jira nin mutaham bilkadib ah marka nin mutahama ah markuu fadhiyo ixtimaalka qabuulka iyo raddiga ma eka tee xoog badan ixtimaalu raddi ayaa xoog badan kaasoo kale marka waa lakada haddaad dhahdo sax ma aha lama xoojin karo daabitkaa marka ma la gartay ixtimaalkii wax lagu aqbali lahaa ixtimaalu lqabuul iyo ixtimaalu raddi markay eg yihiin oy siman yihiin ayaa jabri uu imaadaa iyo kab marka aynan ekayn oo hal dhinac ay xoog badan tahay jabri markaa ma jiro haddii dhinacii qabuulku xoog badanayd waaba maqbuul uu noqon lahaa haddii dhinaca raddigu uu xoog badan yahayna jabri waa u dhammaatay ma gelayo saasuu sameeye التxرير فيma يصلح أن ykuna jاaبرا أنه يرجع إلى الاحتiماaل في طرفي القبول والرد فحيث يستوي الاحتiماaل فيهma فهو الذي يصلح لأن ينجبر وحيث يقوى جانب الرد فهو الذي لا ينجبر النكت على kitaaب بن صلاح iبن xaجر saasuu ku yihi waana daaبط aad u fiican oo culamada markay isku khilaafaan waa xasan may waa ضaciif waa meel daaبط ah u laaban karta ijtihaadka culamada waa iskhilaafa mararka qaar waayahay dadka qaar baad arkaya marka waxay leeyihiin yani maalan sheekh min shuyuukh <clears throat> ayaa xadiid xasaninaayo markaasaad leedahay war xadiidkan xasan ma aano hebel iyo hebel iyo hebel waxay yidhahdeen waa daciif markaas wuxuu ku leeyahay maya aawo qaacidadii mutaabacaadka iyo shawaahidda oo qaacidada mutaabacaad iyo shaahid in wax lagu xasaniyo ma iyadaa iska furanna soo daabid ma laha iyada ma iyadaa iska furanna aan fiirino marka kii jabriga aqbalayay miyaa mase ma aha markii la fiiriyo waxaa laga yaaa xadiid mubham ah xadiid majhuululcayn oo ku jiro majhuululcaynka iyo mubhamka mubhamka daran ibn cabdilhaadi saasuu leeyahay saari lmunki ayb xadiid marka nin mubhamaa ku jiro xadaanii rajul ayaa la iska yidhi dariiq kale uu ku yimid waxaa ku jira nin majhuululcayn ah waa isku kabaa haddaad tihaahdid maya mubhamku jaanib araddi baa xoog badan jibri ma galo coda dhig marka majhuulku sidoo kale laabudda min daabit aynu daabit jiro laakiin cilmigan ma akriyaan ayagan dadka qaar badan oo kamida ma akriyaan waxay iska tala saarteen ama ay ushooda ag dhigteen sheekh culimmada kamida marka waxaa laga yaabaa sheekhaas wixii uu sheego unbay sheegayaan haddii cilmiga aada ii sheegaysaan maxay tahay sheekha anba waa akrisa karaa warkiisi hadaadan qof muxarir aadan ayana culamada warkooda inta soo akriso aadan wax ka garan karin wax ka fahmi karin ba hal oo sheekh ah warkiisa dadka inaad culamo ugu noqoto ma marka qaacidada mutaabacaadkii sheeg ma furna qofkii sidaa u malaya waa gafsan yahay suyuuga waxau yidhaahdaa alfiyadana waa kusoo marnay alfiyad suuudiga isagoo howraa xadiidka qofka mutahamka uu ku jiro iyo qofka yani kadaabka iyo <coughs> waxaa laga yaabaa inay kor u soo kacaan daciif ay soo gaareen mawduucnimada iyo inta ka baxaan iyo matruuqnimada daciif ay soo gaaraan war rubamaa inuu xasan soo gaaraan laga yaabayo waa mas'ale uu keligiis ku yahay waan oon lala qabin waana kutubta suyuudi wax badan oo ka mid a ah khaladaadka ku dhacay waxaa sababay qaacidadaas xadiid aad dacfigiisu u daran yahay bou xasan ka soo dhigan ariib xasanu lihayrihi marka intaanan ka bixin faa'iidada marka ogaada <clears throat> qaala waxau yihi ibnu salaax alqismu الthaanii qeybka labaad an yakuuna raawiyihi xadiidka raawigiisu inuu ahaado min almashhuuriina bisidqi runta dadka ku caan baxay wاlamaanati ammaanada ku caanbaxay walam yabluq laakiin aan gaarin darajata rijaali saxiixi saxiixa raggiisii warin jiray xadiidka saxiixa darajadoodana aan gaarin fi lxifdi xagga xifdiga walitqaani xagga itqaanka muslim baaba muqadamada ku mihaaliyey arintan saddex dabaqou sheegay muslim dabaqada koowaad maalik iyo sufyaan iyo kale dabaqada labaadna rag xadiidkooda oo xasan iska noqon kara dabaqada saddexaadna rag dacfi lagu sheegayba marka hadal dheer baa ku jira muslim marka saddexda dabaqaba ma ka soo kitaabkiisa saxiixa ma uga soo saaray ma dabaqada koowaad keliya u ka soo saaray labada kale isagoo rabo inuu kitaabo kale ka qoro xadiidkooda uu ku ururiyo isagoo rabo niyeysan miyuu dhintay kalan badan baa ku jiro muqadimada muslim marka la sharxayayna munaasib u tahay laakiin hadda waa miaal unbis ayb maalan yani xadiid maalan yani rijaalu صaxiix oo kale waxaa noqon karo maalik sanadka ah salim الzuhriyu can salim can ibni cumar albukhaariyu can qutaybata can malik can naafic can ibni cumar waa raggii صaxiix raggii xasanka oo kale maxay noqon karaan rag markaa ka soo hooseeya axaadiidta camr bni shacayb can abihi can jaddihi bahز بن حaكيم عن أbيه عan jadhi kaas nusatnadr kale iبn xajar waa ku miaaliyaan rijaashu say u kala walaa yucaddu aan lagu tirinaynin qofkaasi maa yanfaridu bihi wuxuu la gooni noqdana munkaran aan lagu tirinaynin walaa yakuunu matnu matnigana aan ahaanaynin shaadan shaad walaa mucallalanna aan noqonaynin baa xasan la yidhaahdaa qaala waxau yidhi ibnu salaax wacalaa haadaa kan korkiisa yatanazalu kalaamu lkhaaabiyi khaaabi hadalkiisa kanuu ku degaa qaala waxau yidhi faladii dakarnaahu wixii aan sheegnay yajmacu bayna kalaameyhima labadooda hadal ayuu jamcinayaa ibnu salaax saasuu leeyahay tirmidi warkiisa iyo khadaabi markaan jamcino labadii qaybood oo xasanka yaa warkooda uu jamcinaya yani mid kastaa noocuu tacriifiyey waana khaaabina wuxuu tacriifiyey xasanu lidaatihi tirmidina wuxuu tacriifiyey alxasanu ligayrihi tacriifi marka iyaga ku dhex jiraa ayb waana intii khaaabi sheegay hadda intuu sheegaayo hadda laftirkeeda qaala shayku abuu camrin waxau yidhi walaa yalzamu min wuruudi اlxadiiثi ma ka dhalanayso ka laasimi mayso min wuruudi اlxadiidi xadiidka soo arooritaankiisa min duruqin duruq ou ka soo arooro mutacadidatin kala kala duwan ka xadiidi aludunaani min alra'si oo kale ka laasimi mayso ka dhalan mayso an yakuuna inuu ahaado huwa xadiidku xasanan inuu noqdo ka dhalan mayso lianna daciifa daciifku yatafaawatu waa kala duwan yahay faminhu waxaa ka mida daciifku maa laa yazuulu bilmutaabacaat dacfi aan mutaabacaad ku zuulaynin yacni laa yu-airu ma saamaynayo kownuhu ahashihiisa taabican inuu yahay mid wax raacayo ow matbuucan ama mid la raacay inuu yahay midna saamayn ma laha inuu asaga wax raaco iyo in la raaco midna saamayn ma ka riwaayati alkadaabiina aw almatruukiina wanaxwihim oo kale waminhu dacfiga waxaa ka mida dacfun dacfi dacfiga oo yazuulu bilmutaabacati mutaabaca ku zuulaayo dacfigii waxaa jira dacfi baaba'aayo haddii uu dhuruq kale ku yimaado kamaa idaa kaana yusiiu raawiihi sidii oo kale raawigu hadduu xumaynayo alxifda xifdiga hadduu xumaynayo oo xifdigiis xun yahay ow rawa alxadiida mursalan ama xadiidkiiba wariyo isagoo mursal ah fa ina almutaabacata tanfacu xiina idin mutaabacadu markaa way anfacaysaa wayurfacu اlxadiiثu xadiidkana waa la qaadayaa waa la kor yeelayaa can xadiidi dacfi dacfiga godkiisa ayaa laga qaadayaa ilaa awji اlxusni xasannimada yacnii saraynteeda ayaa loo qaadayaa aw sixati ama sixada saraynteeda wallaahu aclamu intii aan daabidka usoo yeelnay unbuu kuu sheegay wuxuu diidaa inaad ka fahmto hadda soo laguma soo dhihin xadiidka daciifka oo dacfi khafiifa uu ku jiro haddii dhowr dariiq uu ku yimaado xasan ayuu noqdaa soo laguma dhihin xasanun ligayrihi wuxuu ku diida inaad u malayso daciif kasto inuu xasan gaari karo hadduu isku tagtago wuxuu ku leeyahy maya dacfigu laba nooc waaye dacfi la kabi karo iyo midaan la kabi karin kan aan la kabi karin taabicnimana wax kuma taro matbuucnimana waxba kuma taro haddii isaga oo wax raacana wax soo kordhin maayo haddii isaga la raacana waxba soo kordhin maayo riwaayat اlkadaabiin wاlmutahamiin iyo kalaa lamiduu ku yidhi dacfiga waxaa ka mida ah, dacfi iska baaba'ayo tegayo haddii uu duruq badan ku yimaado kaasna waa midka kabmayo <clears throat> waa midka kabmi karo oo yacni jaanibka yani ixtimaalka in la radiyaa iyo in la aqbalaaba isku mid ah marka waa dhan yahay midkaas adiga tusaale waxaa ku qaadataa macallinaad tahay maalan arday baad rabtaa inaad xoogaa aada baasiso imtixaanka kontona ah ugu yar ardaygii afartan iyo sideed keeno afartan iyo sagaal markuu keensado hal xaba waa loogu dari karaa lasoo kicin karaa soo maa yaa ardayga ama imtixaan bishaan la qaaday bisha kale la qaaday bisha kale la qaaday baa la rabaa in la daro afartan iyo sagaal mar konton uu keenaa mar afartan iyo siddeed oo keenaa war ninkan konton aan gaarsiinno waa macquul laakiin ka waran hadduu toban keeno toban ma usoo qaadmaayo soomaa nafsi mihaalkaas oo kale waa ka manaa hadaa mihaalkaas maskaxdaada uu ku jiro tanna intii oo kale waa marka ibnu salaax wuxuu leeyahy aludunaani min ara'si oo kale labada soo kabi karuu leeyahay xadiid culimmadu isku khilaafsan yihiin qaarna waxay yidhahdaan waa kabmi karaa isaga marka ra'yigiisu inaan kabmi karin ayb <clears throat> marka durug badan buu ku yimid saasaana marka miaal oo ka dhigay laakiin culamadu waxay yidhahdaan inuu kan ku miaaliyey waa laga fiicnay waxaa ka fiicnay inuu ku miaaliyey xadiidkii ahaa man xafida liummatii arbaciina xadiian ummadayda qofkii u xifdiyo oo meel ugu qoro afartan xadiid ajarkaa iyo ajarkaa ajarkaa buu helayaa xadiidkaas marka wuxuu ku yimid dhuruq badan haddana dhuruqdaa marka laysu geeyo xasan waa ka dhigi waayeen xadiidka daciif unbuu iska jooga leanna duruqdaas dacfigooda shadiid oo daran mid walbo marka inuu kaa ku miaaliyaa ka fiicnayd inuu midkan ku miaaliyo ayb wayurfacu lxadiidu xadiidka waa la kor yeelaa can xadiidi dacfi xadiid alqaraaru min alardi waa dhulka meeshiisa godka ah can xadiidi dacfi marka dacfiga godkiisa daciifnimada godkeeda ayaa laga soo qaadaa ilaa awji lxusni xasannimada sarraynteedaa loo soo qaadaa aw isixati ama sixada xasannimada iyo saxiixnimada sarraynteeda ayaa loo soo qaadaa qaala waxa uu yidhi intaana halkaas uga baxay xadiidka xasanka intee laga helaa min madaami alxadiidi alxasan wuxuu hadda kuu sheegayaa xadiidka xasanka ah meelaha loo aaneeyo ama meelaha lagu laga malaystee laga raadiyo xadiidka saxiixa madaantiisa intay ahayd min madaami alxadiidi saxiix intay ahayd saxiixaynka bukhaari muslim iyo mustakhrajaadka kutubta ay dadkoodu laasimsadeen saxiix inay ku qoraan sida saxiix ibni khuseyme saxiix ibni xibbaan oo kale xadiidka xasanka intee laga raadiyaa marka wa kitaabu tirmidiyi tirmidi kitaabkiisa aslun weeyaan buu yidhi asal fii macrifati alxadiidi alxasan xadiidka xasanka macrifadiisa iyo garashadiisuu asal u yahay wahuwa ladii wahuwa tirmidi alladii kii weeyaan nawaha caan bixiyey ku baraarujiyey bidikrihi xasanka sheegitaankiisa yacnii hadalka tirmidi xasan baa ku badan qaala tirmidiy wahada xadiidun xasan isagaa marka aad u sheeg sheegay xasanka wayuujadu waa la helaa fii kalaami hayrihi tirmidi hayrkiisa hadalkooda na waa laga helaa min mashaayikhihi oo tirmidi mashaayikhdiisa ka mid a ah. ka axmeda wاlbukhaariyi wakada man bacdahu dadkii ka dambeeyeyna sidoo kale ka daara quطniyi yani imaam axmed iyo bukhaari ka hor ayaa la isticmaali jiray xasanka shaafici baa la isticmaalo iyaga dhan ka horreeyey min qabli shaaficina ibraahim annakhaci <clears throat> ibraahim annakhaci ayaa isticmaalay xadiid xasan dadkaas hore marka qaar isdilaax u jeedo iyo qaar luqatan u isticmaalayba way sugi jiraan ayb qaala waxa uu yidhi wa min madaanihi xadiidka xasanka meelaha loo aaneeyo ama lagu malaysto laga maleeya waxaa ka mida ah sunan abi daawuud sunan abi daawuud xasanku axaadiid badan oo xasana ku jiraan ruwiinaa canhu abu daawuud waxaana looga soo wariyey annahu qaala inuu yidhi dakartu saxiixa waxaan sheegay xadiidka saxiixa ah yanii kitaabkaygan sunanka waxaan ku dhex sheegay saxiix iyo wamaa ayaan sheegay yushbihuhu saxiixa u eg oo shabaho wayuqaaribuhu u dhow wamaa wixii kaana ahaaday fiihi dhexdiisa wahanun dacfi shadiidun adag bayantuhu waan caddeeyey wixii dacfi shadiid ah uu ku jirana waa caddeeyey oo kitaabkan ku dhex caddaynayaa buu ku leeyahay wahanun shadiidun maxaa laga fahmaya marka durban maxaa ka fahmayna dacfigu hadduunan shadiid ahayn ma sheegayo ila wamaa kaana fiihi wahnun shadiidun bayantuhu dacfi adag oo daran wixii uu ku jiro waa sheegayo ku yidhi dacfi dacfi adag wuxuunan ku jirinna ma sheegayo wamaa lam adkur waxaanan xusin fiihi maaga dhexdiisa shay-an waxba aanan ku xusin fahuwa huwa saalixun shaygaas waa saalix lilixtijaaj ama lilictibaar khilaafaa ku jira wixii aan ka aamusana waa saalix saalixaas marka wuxuu noqon karaa waxbaa lagu kabi karaa bacfiga haysaga jireen waxaa laga yaabaa inuu ka wado saalixun lilixtijaaj wa bacduhaa qaarkood asaxu way ka asaxnimo badan yihin min bacdin qaarka kale qaala waxa uu yidhi waruwiya canhu waxaa laga wariyey annahu yadkuru inuu sheegayo fii kulli baabin baab kasto asaxa maa carafahu fiihi baabkaas waxa uu ka yaqaano kan ugu saxiixnimada badan inuu ka sheegayo kitaabka abu daawuudka markaan akrinaynay hadalkan wuxuu ku yaallaa risaalat alimaam abi daawuud ilaa ahli maka abu daawuud markuu sunanka qoray kadib risaalo yaruu qoray oo u diray reer maka oo uga hadlaayo kitaabkiisa sunanka ah risaaladana waa madbuuc ee laftirkeedana waa akrinay kitaabka abu daawuudka markaan akrinaynin hadalkan marka meeshaasuu ku yaallaa ayb qultu ibnu eh, kaiir marka wuxuu leeyahay waxaan eri wayurwaa canhu waxaa laga warinaya abu daauud annahu qaala inuu yidhi wamaa sakadtu canhu waxaan ka aamusay fa huwa xasanun waa xasan ibnu kaiir isaga marka wuuu ku daray wuxuu yidhi wayurwaa canhu waxaa abu daauud laga warinaya fii bacdi nuskh inuu yidhi wixii aan ka aamusay waa xasan cindii waay cinda abi daauud xaafidku hadalkan annukad calaa kitaabi ibni salax oo ku baraarujiyey warkaan waa sheegay oo wuxuu yihi xaka bnu kaiirin fii mukhtasarihi mukhtasarku waa kitaabkan way ra'aa wuxuu sheegay buu yihi ibnu kaiir inuu arkay fii bacdi nusakhi min risaalati abi daawuud nusakhda qaar oo risaalada abi daawuud maa nasuhu wamaa sakadtu calayhi fahuwa xasanun wa bacduhaa asaxu min bacdin fahadihi nuskatu wuxuu yidhi nusqadan in kaanat muctamadatan hadday tahay nusqo la cuskado fa huwa nasun fii mowdici الnisaac meeshii ahayd fa huwa saalixun waa lagu fasiri karaa tan fayatacayanu اlmasiiru ilayhi marka waxaa caynoobaysa in la aado la qaato walaakin laakiin wuxuu yidhi ayb walaakin nuskatu riwaaya riwaayatina laakiin annaga riwaayadeenna kitaabkaas aan ku warinaynon ku gaarno ayb walaakin nuskatu riwaayatina waanusakhu lmuctamadatu iyo nusqooyinka weliba la cuskado allatii waqafnaa calayha aan dul istaagnay laysa fii haadaa warkan kuma yaalno yani marka waa nooc bushi ah waay marka nusakha yani risaalada abu daawuud risaalat abi daawuud nusakheeda muctamadka ah iyo midda annaga aan warinay uu leeyahay ibnu xajar fa huwa xasanun maleh nusqadan marka waxay u baahantaha marka in la hubsado warkan sidaa isu saaranna hadal badan buu u baahan yahay hadalka uu u baahan yahay waxay tahay abu daawuud markuu horta xadiidka aamusaayo muxuu uga aamusaa in la fahmo taaratan wuxuu uga aamusaa lishidati wuduuxi dacfi dalika araawi mararka qaar xadiidkiio daciifa buu ka aamusaa isagoo daciif uu og yahay isaga ayuu ka aamusaa sababta maxay tahay ee ninka sanadka ku jiraba haddii inuu daciifnimadiisu iska caddahay dee wax lagaaga sheegaa ma leh mararka qaar waana ku aragnayba xadiis wuxuu ka aamusaa xadaanii rajulun uu leeyahay ama xadaanii cabdullaahi bn moxamedin الnufayliy can rajulin ayuu leeyahay can rajulin waa mubham soo waan ka aamusaa waxaa laleeya abu daawuud xadiidka mubhamka saxiixa u arkaa ama xasan maya wuxuu uga tegey uga aamusay waa wax qof walba garan karan waa wax qof walba uu garan karo mar sidaas uga aamusaa ayb waitifaaqu laimati calaa darxi riwaayatihi ama ninkan a'imadiiba waxay isku waafaqdeen ninkan inuu daciif yahay ma soo qaadaayo marka kaabil kaabilxuwayri wayaxya bni lcalaa raggaasu intuu ka wariyo uu ka aamusaa haddana waa rag a'imadu isku waafaqeen xadiidkooda inaan la la la la aqbalin marna abu daawuud waa aamusaya wuxuu uga aamusayaa iktifaءa bima taqadama lahu min alkalaami fi dalika araawi fi nafsi kitaabihi abu daawuud kitaabkiisa maalan kitaabu dahaara xadiid ku jiro oo nin daciifa uu ku jiro ayuu qabtay maalan wuxuu yidhi fulanun fulaan bnu fulaan daciif meeshaas waa uga hadlay soo maha maalan kitaabu اladab oo ugu dambeeyo abu daawuudka kitaab اladab ayaa xadiid waxaa soo maraaya sanadkiisa ninkii uu ku jiro wax ka aamusay waxaad leedahay marka maadaama uu ka aamusay abu daawuud xadiidka waa xasan maya kama aamusina wuu ku hadlay hadda ka hor ninkaan laftirkiisa soo meel kale ugama hadlin marka kitaabka dhan waa in la akhrista marka ama qofka xukumaayo waa inuu kitaabka idilaac oo u leeyahay marna sidaas waa in cilmigan marka dad badan waa la masabitay cilmigan cilmu lxadiidka dadaa marka waxay sheegtaan cilmigan xadiidka inay ama yaqaanaan ama ay yani ay u yihiin ama yacni eh, dad noocaas oo kalea marka inay la soo joogeen iyo waxaasay sheegtaan waxaa laga yaabaa kuway la joogeen iyo iyaga iyo midna inaynan xadiid iyo kutubtiisa eh, labaatan kitaabna aysan ka maqlin xataa aynan ka maqlin xataa inay dhaalacdaan iska dhaaf warkiisa marna wuu ka aamusayaa wataaratan liduhuulin canhu mararka qaarna abu daawuud waxaa laga yaaba inuu ka aamuso xadiidka hilmaan dartiis bani aadam w wataaratan fi ikhtilaafi اruwaati canhu marna abu daawuud waa ka aamusaa muxuu uga aamusaana isaga laftirkiisa dadka ka warinaya yaa isku khilaafay abu daawuudka waxaa ugu caansan afar riwaayo afar raawi buuna leeyahay abu bakr ibnu daasa ibn اlacraabi ibn اlcabd iyo lulu-i iyo lulu-i afar waa raawi ibn اlcabd lulu-i ibnu daasa ibn اlacraabi afartan riwaaya ugu caansan yani sada afartaa nin yaa ka wariyaan abu daawuudka sunankay ka wariyeen iyaga marka riwaayadooda sunanka waa iskhilaafsan tahay waxaa laga yaabaa marka riwaayat ibn اlcabdi xadiidkan in markuu werinayo ibnulcabdi xadiidkan sunanka ku sugan markuu xadiidka dhammaado inuu hadal ku leeyahay xadiidkii abu daawuud inuu ka hadlay inuu isagu ka wariyo abu daawuud oo xadiidkii ka hadlaayo oo dacfi sheegaayo ibnulacraabi iyo ibnu daasa iyo lu-ina inaynan ku oolin warkaas uunan ku oolin ma la dhihi karaa marka abu daawuud waa ka aamusay ma la dhihi karan leanna kama aamusin riwaayana afartan riwaayo mid ka ay ku taallaa inuunan ka aamusnayn walidaalika marka la dhahayo xadiidkan abu daawuuda wariyey waana ka aamusay waxay u baahan tahay afartii riwaayo in la taxqiijiyo oo shuruuxda abu daawuudka la dhexgalo aimada yacni aada looga dhaalacdo nusakha la fiirsho markaasaa la gaari abu daawuud waa ka aamusay markaasay imaan kartaan waa ka aamusay haddaad hal kitaab aragtay un bal xataa kutubta yacni an intaan arkay abu daawuudka riwaayadka waxaa aada ugu dadaalo nusqadan cawaama maxamed cawaama nusqadiisa riwaayada ibnulcabdiga iyo midaan ibnu daasa iyo lu iga acraabi waa ku dadaalaa kitaabka marka nuskadan marka maxamed cawaama taxqiijiyey iyo midaan arnaa-ud laftirkiisa haddana marka waxaa jirto eh, daarilbashaa'ir waxay dabceeyeen nuska abi daawuud oo makduudkeeday ku koobiyeyeen iyadoo sideeda farguri u ah ayay jaldi un saareen bikhadi اlxaafid ibni xajar farti ibni xajar qoraalkii ibnu xajar iyadoo oo intay sawireen ayay kitaab iyadoo marka makhduudaad feerineen marka waxay u baahan tahay marka xawaashina waa ku taalla marka culimmadan hore markay kitaabka akhrisanayeen xawaashida hareeraha iyo waxaa laga yaabaa ikhtilaafka riwaayaadka inay dhigaan marka dadkeenna anagu ma daneeyaanba waxaasna markaasuu lugooyo uma ibnulcabdigan iyo waxaan iyo riwaaye iyo nusqa iyo wuxuu haystaa yani wafii riwaayatin wafii nusqatin macno weyn inayna lahayn laakiin macnay leedahay lanna xadiidkan waa ka aamusay iyo kama aamusin waxaa la dhihi karaa marka riwaayaadka la ururiyo meeshaana waa riwaayaadka marka waxaa ugu caansan lulu-i riwaayat abilxasan allulu waana midii ugu dambayso abu daawuud lagu dul akriyo iyadoo saa tahay haddana mararka qaar waxaa ku jiro axaadiid isagu yani sukuud uu ka dhigay abu daawuud ah ka aamusay laakiin riwaayat ibnulcabdi hadal uu ku yaala iyo cilayn ayb intaas marka adoo og baa marka sukuut abi daawuud wixi uu yahay marka garab qaala ibnu صalax ibnu salax waxa uu yihi famaa wajadnaahu wixii aan aragnay aan aragno fii kitaabihi kitaabka abu daawuud dhexdiisa aan ku aragno madkuuran isagoo la sheegay muطlaqan lasii daayey walaysa fii waaidin walaysa fii waaxidin mid dhexdiisana uunan ahaanin xadiidkaa walaysa fii waaxidin mid midna uunan ku sugnayn xadiidka min asaxiixayni saxiixaynka ah labada kitaabe saxiixulbukhaari iyo saxiix muslimkana xadiidka uunan ku jirin walaa nasa ounanna cadaynin calaa sixatihi sixadiisa axadun axad fa huwa xasanun cinda abi daawuud abi daawuud agtiisa waa ka xasan wuxuu leey abi daawuud ku aragno bukhaari iyo muslimna aynan werinin xadiid bukhaari iyo muslim aan ku sugnayn abi daawuudna aan ku aragno saxiixnimadiisa imaam min al a'imana cadaynin abu daawuudna uu ka aamusay waxaan leenahay xasanun cinda abi daawuud abu daawuud agtiisa waa ka xasan qultu ibnu kaiir wuxuu yidhi alriwaayaatu can abi daawuud waa kan riwaayaadka abi daawuud bikitaabihi sunan kitaabkiisa sunanka lagu wariyey kaiiratun jiddan aad bay u badan tahay wa yuujadu fii bacdihaa riwaayaadka qaarkood waxaa lagu arkayaa min alkalaami hadalka bal wlaxaadiii iska dhaaf hadal keliya bal axaadiid ayaa laga helayaa maa laysa fi lukhraa midda kale aan ku sugnayn intaa marka waa taan hadda ka sheekeynayn afartaa riwaayadaa kala duwan waliabi markaa leanna waxaa keenaysa abu daawuud kitaabka in aada looga wariyay kitaabka abu daawuudku abu daawuud basrow kitaabka ku akri jiray dad badan baa kaga dhegaystay marka kitaab oo fii xayaatihina mashhuur noqday buu ahaa abu daawud bacda wamaatihina aada loo daneeya lilaana la daneeyo marka riwaayaadkiisu aaday u badnaayeen waliabi cubaydin alaajuriy abu cubayd alaajuriy ayb saaxibu shariica ma aha ninka iskale ma ayb abu bakr alaajuriya lirakaa waliabi cubaydin alaajuriyi canhu can abi daawuuda abi daawuud xaggiisa wuxuu ka leeyahay as'ilatun aalo fi ljarxi watacdiil ku saabsan watasxiixi watacliil axaadiidta saxiixinteeda iyo cilaynteeda ku saabsan kitaabun ayuu leeyahay mufiidun faa'iido badan wa min dalika kaadaa waxaa ka mid a ah axaadiiu axaadiid wa rijaalun iyo rag qad dakaraha fii sunanihi kitaabka abu cubayd su-aalaha uu weydiinayo abu daawuud ee jarxiga iyo tacdiilka rag sunanka oo wax uga wariyey ayaa kitaabkaana soo gelaya ayb faqowluhu marka qowlkiisa wamaa sakatu canhu waxaan ka aamusay fa huwa xasanun maa sakata calayhi fii sunanihi faqad miyaa wixii uu sunanka dhexdiisa uga aamusay bismiyaa mase abu daawuud sidiisaba wuxuu ka aamusay baa laga wadaa ow muطlaqan mase waa muطlaq hada mima yanbagii اtanbiihu calayhi arrinkan waa wax lagu baraarugo watayqudu lahu loo dhug lahaado hadal kale marka muhiimu keen wuxuu kuleeya abu daawuud wuxuu ka aamuso waa saalix markaan leenahay ma waxaa laga wadaa wixii uunan sunanka uga dhex hadlin mase waxaa laga wadaa wax sidiisaba abu daawuud uunan ka hadlin lanna waxaan aragnay buu leeyahay su-aalaatu abi cubayd alaajuri lilimaam abi daawuud rijaal ou meeshaas abu daawuud ku jarxiyey oo xadiidkoodana sunanka uu ku jiro yaa jiraan kuwaasoo kale marka hadduu sunanka uga aamuso waxaan leenahay xasan iyo u arkaa mise waxaan leenahay war sunanka keliya ma fiirinayne xataa kitaabkan wixii uu ku jarxiyey waa hadal abu daawuud uu ka hadlay waa middaa marka midda la rabo in lagu baraarugo buu leeyahay xaafid ibnu xajar waxaa kaluu sii baraarujiyey mas'ale kale oo muhima abu daawuud sukuudkiisa ninka mujtahidkaa ma cuskana mase ninka mujtahidkaa waa inuu baaro sanadkan sanad baa abu daawuud ka aamusay ninka baaxidka ee mujtahidkaa waxaa laga rabaa inuu sanadkaas ka daba tago oo baaro wixii markaas ijtihaadkiisu siiyana uu xukumo ayb waa sidaas nawowina sidaasuu dhahay alimaamu nawowina sidaasuu taxqiijiyey laakiin wuxuu yidhi ibnu xajar isagoo nawowi sidaa taxqiijiyey haddana sharxulmuhadabka kitaabkiisa majmuuca axaadiid waxaa jirto dhowr ah ama xoogaa badan ah ou isagu xasan ku ilaaqay isaga oo raacayo abu daauud sukuudkiisa un bis bimujaradi sukuuti abi daauud buu wax ku xasaniyey ma arkaysa markaa wuxuu leeyahay meelahaas in lagu baraarugsanaado waayo yiri ibnu xajar oo la ogaado alimaamu nawowi inama اctamada calaa sukuuti abi daauud faqad ee isagu taxriirkiisa iyo taxqiiq iyo kuma uunan samaynin inkastoo taxqiiqa lagu sameeyo uu leeyahay alimaamu nawowi xataa riyaadu saalixiinka xadiidka riyaadka dhowr xadiido waxaa jira dacfiga lagu sheeg sheego haddaad u fiirsataan xasan buu leeyahay abu daawuud baana xadiidtaa wariyo qaar ka mida kaanahu markaa taxsiinkaas abu daawuud inuu isaga kaaftoon waana dhici kartaa hadda riyaadku inuu isleeyahy tarhiib iyo tarhiib iyo fadaa'il acmaal iyo haddii daciif la isticmaalo xataa laa ba'sa waana sida uu dhaho kutubihiisa uu ku yidhaahdo dhankaa inuu fiirinana waa dhici kartaa calaa kullin sharxulmuhadabka jumlooyin axaadiida waxaa ku jira sidaas ah ayb ina tahay inaanta iska joogna mubaaxad daqiiqa ku soo socotay wabilahi towfiiq sal allah sala ala nabina